alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed alqaacidatu alhaaniyatu walhaalisatu waalcishruun halkanna sheikhu wuxuu kaga hadlayaa laba qaacido waa qaacidada labiyo labaatanaad iyo qaacidada saddex iyo labaatanaad sheekhu waxau idhi raximahullah alsulxu jaa'izun bayna almuslimiina ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaala sulxiga iyo heshiisku waa bannaan yahay ay wax ku heshiiyaan muslimiinta dhexdooda mooyaane heshiis ama sulxi xalaalaynaya xaaraan marka laga reebo sulxiga kale waa bannaan yahay aw xarama xalaalan ama sulxi iyo heshiis xalaal xaaraantinimaynaya mooyaane sulxiga kale waa bannaan yahay yacnii labadaa nooc marka laga reebo sulxi xalaal xaaraantinimaynaya iyo sulxi xaaraan xalaalaynaya marka labada nooc laga reebo sulxiga kale waa bannaan yahay muslimiinta dhexdooda waalmuslimuuna calaa shuruutihim ilaa shartan axalla xaraaman aw xarama xalaala muslimiintuna waxay ku sugan yihiin shuruuddooday ku sugan yihiin oo isu oofinayaan mooyaane sharti xalaalaynaya xaaraan ama sharti xaaraantinimaynaya xalaal wixii xalaal xaaraantinimaynaya ama xaaraan xalaalaynaya ama shuruud ha ahaado ama sulxiya ha ahaado ama wax kale ha ahaadee ma bannaana waayo sharciga in la raaco ayaa ka horraysa dadku waxay ku heshiinayaan iyo waxay isu shartinayaan in la raaco labada asal ee uu sheikhu halkan inoogu sheegay labadaba waxaa ku soo arooray xadiis baa ku soo arooray xadiiska lafdigiisii baanu sheikhu ka dhigay qaacidadii oo qaacidada ama asalku waa noqon karaa xadiis lafdigii waa noqon karaa xadiidkan ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen oo waxay yidhaahdeen yacni turuqdiisa marka loo eego waa saxiix wa saxiixun ligayri bacdina waxay yidhahdeen waa xasanun ligayri sulxigu inuu bannaan yahayna qur'aankuba inoo sheegaya axaadiista kalena waa sheegaysaa oo allah wuxuu yidhi wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa waasulxu khayr marka ninka iyo xaaskiisu ay isqabtaan allah wuxuu sheegay in la islaaxiyo oo dhexdooda markaa la heshiisiiyo sulxigana allah waxa uu inoo sheegay inuu yahay khayr oo sulxigu inuu khayr badan yahay buu sheegay marka wasulxu khayrun waxay noqonaysaa asal guud oo masaladii laga hadlayay iyo kayrkeedba ay soo gelayaan marka macnuhu wuxuu u dhacayaa sulxi oo dhan baa khayr ah allaahumma ilaa mid sharciga ka hor imanaya mooyaane wixii sharciga ka hor imanaya adilada kalea ka reebays ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaala nabiguna waxau yidhi sala allahu aleyh wasalam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq la ateecayaa ma jiro oo lagu adeecayo caasiyitaanka ilaaha khaaliqa la caasiyayo wixii sharciga ka hor imanayaa waxay noqonayaan marduuda ayay noqonayaan sulxiyada ashyaa badan baa soo gelaysaa islaaxu daati ilbaynna axaadiistu waa ammaantay oo fadli ayay ku sheegtay oo in dadka dhexdooda la heshiisiiyo nebigu sala allahu calayh wasallam waa booriyey wakhtiyada qaarkoodna inuu dadka heshiisiiyo waa u bixi jiray ilaa ay dhacday wakhtiyada qaarkood nebigu sala allahu calayh wasalam salaaddii jamaacada inuu hor ka yimaado inuu ka dib dhacay heshiisiinuu dad soo heshiisiinayo soo islaaxinayo aawadeed uga dib dhacay oo salaaddii laga horgalay marka axaadiista qawliga ah nebigu waa ku boorriyey odhah ahaan sulxiga iyo islaaxa ficil ahaanna waa u samayn jiray sulxiga markay culammadu ka hadlayaan waxay u qaybiyaan qaybo oo sulxun can iqraar iyo sulxun can inkaar iyo sulxun can sukuut saddex nooc bay u qaybiyaan sulxun can iqraar waxa weeyaan ciddan sulxiga iyo heshiiska gelaysaa xaq inay isku leeyihiin oo muddicigu waxa uu sheeganayo muddacalayhigu inuu u qiro oo uu leeyahay waa igu leeyahay oo waa jirtaa dabeedna markaa sulxi la sameeyo waa sulxun maca iqraar mudduciga xaqiisii waa la qirayaa iyadoo mudduciga xaqiisii la qiraayo ayaa haddana heshiis markaa la gelayaa oo sulxi la qaadanaya ta noocaasi waa bannaan tahay culammaduna waa isla oggol yihiin inay bannaantahay waana dhici kartaa xaqiisii wax ka mida qofku inuu ka tanaasulo oo uu yidhaahdo marka intanun isi taasi waa sulxun can iqraar nooc labaad waxaa la yidhaahdaa sulxun maca inkaar heshiis baa la qaadanayaa sulux baana la qaadanayaa iyadoo muddacigu waxa uu sheeganayo muddo calayhigu aanu u qirsanayn oo u dafirsan yahay oo uu leeyahay waxaa iguma laha laakiin haddana sulxi waa oggolah tan noocaasina waa sulxun maca inkaar nooca saddexaad waa sulxun maca sukuut waa sulxi iyo heshiis aamusla jidhkii sulxi la sameeyo oo wax lagu heshiiyo madaahibta qaarkood sulxun maca iqraar mooyaane noocyada kale labada noocee kale way diidaan sida madhabta shaaficiyadu oo waxay yidhaahdaan waxa bannaan keliya sulxun maca iqraar laakiin sulxun maca inkaar iyo sulxun maca sukuut labada midna ma bannaana ayay yidhahdeen ha yeeshee jamaahiirta culammadu oo saddexda madhabooda kale ay ka mid yihiin xanaabilada iyo maalikiyada iyo xanafiyada waxay ku tageen in noocyadaasi la bannaan yihiin oo saddexda noocba wada bannaan yihiin sheikhuna sidaas yadaabuu marayaa oo waxau uhi fa hada alxadiisu yadullu cala ana jamiica anwaaci asulxi bayna almuslimiina jaa'isa maa lam tudkhil ahluha fii muxaramin maa lam tudkhil ama maa lam yudkhil ahluha fii muxaram maa lam tudkhil marka la yidhaahdana ehelka jamacnimada ku sugan daraaddeed baa musawiq ka dhigay in markaa ficilka yacni markaa laga dhigo mid kaannahu in mu'anas lagu sheegaayo marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa noocyada sulxiga dhammaantood inay bannaan yihiin muslimiinta dhexdooda sulxi lagu sameeya haddii dadka sulxiga u saaxiibka ah ee sulxiga samaynaya wax xaaraana aynay soo gelinnin inay bannaantaa laga qaadanayo marka waxay deliishanayaan cumuumka xadiiska waxay kaloo deliishanayaan adilada kale caamka ee ku soo aroortay sulxiga iyo islaaxa fadakhala fii hada sulxi fi lamwaali sulxu liqraari wa sulxu linkaar waxaa soo gelaya sulxigaas xoolaha sulxi la heshiinayo qiraal la jirhkii la heshiinayo iyo sulxi la heshiinayo dafiraad markaa wax la dafirayo aan wax laysu qirsanayn la jirhkii la heshiinayo faman ictarafa ligayrihi bicaynin aw daynin uma saalaxahu can bacdi dalik fa huwa fii macna waxay ahlucilmigu yidhaahdeen hadday cidi u qirto cid shay ay u qirto ama dayn ay u qirto dabeedna bacdi ka mida ay kula heshiiso waxay noqonaysaa fii macna tabarruc kaannahu inta kale isagu ku tabarrucay oo isagu ka daayay ama ka cafiyey kii xaqa lahaa inta kale inuu isagu ku tabarrucay oo ku deeqay oo kalay ka dhigan tahay wa in saalaxahu calaa gayrihi fahuwa fii macna albayc taa hore waxay ahayd cayntii ama daynkii bacdi ka mida markuu sulxi kula sameeyo laakiin hadduu sulxi kula sameeyo wax kaleaan wixii ahayn oo nooc kale ah bayc bay la macno tahay oo waxay ka dhigantay kaannahu wixii uu ku lahaa waxan uu kaga iibsaday oo kale ayay ka dhigantay wadaalika jaa'isun kaasina waa bannaayey markaa sulxun maca iqraar ahlucilmigu waa isla oggol yihiin inay bannaantay wakadalika low saalaxahu can xaqin sabata lahu min khiyaari caybin aw ghabnin aw tadliisin fahuwa jaa'izun saasoo kale u ahaaday hadduu sulxi kula galo xaq isaga u sugnaaday sida ceeb shay leeyahay shay u iibsaday ceebtii khiyaarkeedii oo kale inuu sulxi kula galo ama khiyaar khiyaaru qabni iyo khiyaaru tadliis shay maciiba oo ceeb leh haddii qofka laga iibiyo wuxuu yeelanayaa khiyaar buu yeelanayaa khiyaaru cayb waxaana u bannaan inuu ceebtaas aawadii shayga iska celiyo oo u doorto inuu iibkii dib uga laabto taas ayaa u bannaan marka khiyaarku yeelanayay haddii lagu yidhaahdo waxaan qaado oo waxaad waxaan ku qaadata oo heshiiskeennu yahay inaanad khiyaar yeelanaynin ta noocaasoo kale waa ansaxaysaa waxay noqonaysaana khiyaarka beddelkiisii inuu sulxigaa ku galay saasoo kale waxaa la mida qowlka saxiixa marka lagu socdo xaqii shufcadee uu yeelanaayey inuu sulxi ka qaato ama khiyaaru shardigii uu sulxi ka qaato ahlucilmiga qaarkood taasna waxay yidhahdeen waa bannaan tahay sheikhuna waxau yidhi waa qowlka saxiixa ah shufcadu waa xaq uu yeelanayo labada ruuxee hanti maguuraani ka dhaxayso hantida maguuraankiina aynay kala qaybsanayn oo aynay kala soocnayn mid la kala qaybiyena aynay ahayn nus iyo nus bay u leeyihiin beer beertiina waxa weeye ma kala qaybsana laba waddana ma kala lehee illin keliya leedahay haddaba xaq shufca la yidhaahdu yeelanayaa oo ruuxa ruuxa hantidaa la lihi haddii shayga la iibinaayo oo ninkan kale ee meesha la lihi uu iibinayo isaga in laga iibiyo ayuu xaqu leeyahy haddaba isagaan ogaysiin hadduu cid kale ka iibiyo shufcadu waa xaq uu mutaysanayo oo iibkaas khasab uu ku soo ceshanayo lacagtiina uu bixinayo marka xaqa caynkaasaa shufca la yidhaahdaa marka shufcadii inaanu yeelannin haddii sulxi uu ku galaan oo waxbuu siiyey inaanu xaqu shufca yeelan oo xaqu shufcay sidaa marka uu ku noqdo midaan jirayn weli shaygii ma iibin laakiin intaanu iibin ka hor buu heshiis la sii gelayaa oo odhanayaa intan qaado waxaynu ku heshiinnay inaad xaqu shufca aanad yeelanaynin haddayba dhacdo inaan iibiyo haddii sulxiga ay sidaa ku galaan waxay noqonaysaa xaqu shufca inaan u yeelan calaa ra'yi bacdi ahli ahlilcilmi culammada qaarkood waxay leeyihin waa xaq saabitoo sugan sharciguna uu sugay marka in iyadoo wakhtigeedii weli aanu imanin uu kula heshiiyo ruuxa xaqu shufcaanad yeelanaynin ee beddelkeedii tan qaado wakhtigay doontaba marka aan iibiye tan noocaasi ma ansaxaysa bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood oo waa diideen laakiin sheikhu waxa uu maray saxiixiyeyna in waxa weeye sulxigaasi ansaxaayo inuu ansaxayona waxaa u deliila cumuumku gudagelayaa maxduuru sharcigina kuma jiro oo ma aha sulxi xaaraan xalaalaynaya mana aha sulxi xalaal xaaraantinimaynaya idan cumuumkuu ka mid yah saasoo kale waxa ahaatay buu sheikhu yidhi hadduu sulxi kula galo dhiig badheedha ama wax ka sokeeyaba uu sulxi kula galaa iyaduna waa ansaxaysaa oo maktii markaa noocay heshiiska ka dhigtaan oo waxay ku heshiiyaan waa ansaxaysaa haddii la yidhaahdo ruuxan badrheerhka wax u dilay ha dilina waxaanaannu idin siinaynaa weliba mag badan ayaannu idin siinaynaa oo ka badan inta sharcigu xadiday boqol iyo konton halaad baannu idin siinaynaa ama wax la mid a ama laba boqol halaad baanu idin siinaynaa laakiin waxaannu idinku siinaynaa ninkan inaydan dilin oo qisaasta laga baajiyo bacdu ahlicilmi waxay leeyihin sulxiga noocaasi waa asaxayaa heshiiska mas'aladaa gaarkaa ah lagu heshiinaayo beddelkii qisaasta in mag ka badan magtii sharcigu sheegay lagu heshiiyo way ansaxaysaa bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi laakiin xeer guud in laga dhigto oo la yidhahdo reer hebel waxay kala dilaan ama reer hebel iyo reer hebel waxay kala dilaan magta waxa uga xeera intaa iyo intaa inay noqoto ama boqol iyo konton ay noqoto ama boqol iyo lixdan ay noqoto ama boqol iyo labaatan ay noqoto iyo wax la mid ah ama laba boqol ay noqoto ta noocaasi waxa weeye iyadu waa mid baatil ansaxaay waayo sulxunimadii taasi waa ka baxday waxaanay noqonaysaa qaynuun iyo xeer guud oo la dejisanaayo waxaanu noqonayaa mukhaalif lisharci waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun taa sulxiga lagu samayn karaana culammada qaar siday qabaan waa dilkii badrheerhka ahaa waayo dilka badrheerka dee qisaas baa markaa lagu mudanayaa ciddan wax dishay ee badrheerka wax u dishay haddii lagu heshiiyo isagana in qisaasta laga baajiyo magtana mag intii ka badan la kala qaato ta noocaasi waa sulxi asaxaya ayaa bacdu ahlicilmi yidhaahdeen qowlkoodu inuu qawi yahayna waa daahiro waa muuqataa waxaa kaloo baabkan ka mid a marka sulxiga laga hadlayo sulxun can macluum iyo sulxun can majhuul hore horeynu soo sheegnay waa sulxun can macluum wax la garanayo oo la ysu sheeganayo ayaa sulxi laga qaadanayaa sulxi laga gelaya sulxun can majhuul ma jiri karaa wax aan la garanaynin sulxi cid ma lagala geli karaa taas yadaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen sulxun can majhuul waa suuragal oo waa bannaantay bay yidhahdeen waxaa majhuulkii ha ahaada dayman ama ha ahaado xuquuq shay macluuma in laga sulx lagu qaato oo lagu heshiiyo waxaa majhuulka beddelkiisana laga heshiiyaa waa mid bannaan bay yidhahdeen addilo gaarayna culammada qaarkood u deliishadeen addilada caamkaana waa u deliishadeen oo sida saxaabada qaarkood markii dayman fuuleen iyadoo daynkii aan la cayimin ayaa nebigu sala allahu alayh wasallam uu doonay sulx inuu ka galo axaadiista mawduuca ku soo aroortayna waxay ku fasireen ahlucilmiga qaarkood inay tahay sulxun can majhuul adilada caamka ee sulxiga ku soo aroortay cumuumkoodana waa la deliishanaya sulxiyada xaaraan xalaalaynaya ama xalaal xaaraantinimeyn iyaduna waa muxaram oo iyadu ma bannaana istisnaha waata ka muuqata ashyaadan aynu sheegnay ee uu sheikhu tusaaleeyeyna waxay ku saabsan tahay waa sulxun can iqraar laakiin sulxun maca inkaar iyo sulxun maca sukuut yaguna sida jamaahiirta culammadu qabaan waa bannaan tahay sida jamaahiirta culammadu qabaan waa bannaan tahay ruuxii wax loo sheeganayay waxaan loo sheeganayo markuu dafirsan yahay oo leeyahay iguma laha laakiin isagaan waxaa igu lahayn doodda iyo dhibaatadeedaan iska diidayaay hadduu sulxi ogol yahay sulxigaan qaadanaya hadduu diido gari waxay waxaysiisu igu leeyihin laakiin xadaafiirta iyo dhibaatada dooddu ay leedahay iyo noqnoqodka badan ay leedahay aawadeed isagaan igu lahayn waxaan ka oggolahay sulxaan ka oggolahay tan noocaasoo kale waxa weye waa mid bannaan sida saxiixa ay jamaahiirta culammaduna ku tageen shaaficiyadu haba diidaane sulxigay sidaa ku heshiiyeenna waxay noqonaysaa daahirka sharciga inay ku bannaan tahay oo sulxigu waxay culammadu yidhaahdaan laa yuxillu xaraaman walaa yuxarrimu xalaalan xaaraan ma xalaaleeyo xalaalna ma xaaraantinimeeyo marka baatin ahaan shaygaasi ruuxa xalaal u noqon maayo laakiin daahirka sharciga waa fulayaa oo daahir ahaan waa ansaxaya waxay taasi la mid tahay xukumada sharcigaa bay la mid tahay innamaa ana bashar wa innakum takhtasimuuna ilay falacalla bacdakum an yakuuna alxana bixujjatii min bacd faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi shay'an falaa ya'khudhu fa innamaa aqdacu lahu qidcatan min annaar sida xadiidkaa saxiixa baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi waxaan ahay anigu bini aadam idinkuna waa isula kaydood imanaysaan kaan xaqa walaalkii wax ka mida aan u xukumaa yaanu qaadan waxaana laga yaabaa qaarkiin inay doodda ka afbadan yihiin oo doodda ka sheegan og yihiin oo ay ka fasiixsan yihiin qaarka kale waxaanan wax ku xukumayaa un waxaan maqlaayan wax ku xukumaya marka ruuxaan u xukumo xaqa walaalkii wax ka mid ah yaanu qaadanin waayo gobol ama qayb naara ayuun baan u jarayaaye isagu yaanu qaadan marka xadiisku waxa uu ku tusinayaa xukunka nebigu sala allahu alayh wasalam cid wax u xukumaa inaanu u xalaalaynayn waxaasi hadduu xaaraan yahay xukunkiiba haddaanu u xalaalaynayn sulxigiina uma xalaalaynayo waxaanu lahayn saas aawadeed sulxigu ruuxu waxaanu lahayn xalaal ugama dhigaan inkaarkaa markuu sameeyo u dafiro uu yidhahdo waxaa igu maleh ha yeeshee sulxi iyo heshiis baan ka oggolahay hadduu isagu yeelo oo sidii sulxigu ku dhaco oo wuxuu sheeganayay bacdi ka mida lagu heshiiyo bacdina la tuuro dafiraaddaa uu dafiray uu leeyahay iguma leh hadduu ku been sheegayo xaaraan bay ka tahay intaa kale inuu haystaa oo dembigii kagama hadhayo way waynagaa sheegnay sulxigu inaanu xaaraan xalaalaynayn xalaalna xaaraan tidhimayn daahirka sharcigaa wax ku go'ayaan arrinkane oo khusuumadiiyo dooddii baa ku dhammaanayso waa lagu kala tegayaaye laakiin ma aha baatin ahaan baa waxaanay u bannaanaanayaan oo xalaal u noqonayaan maaha kan kale laftiisu wax sheeganayaa waxaanuu sheeganayaa wax jira haddaynay ahayn waxaan lagula heshiiyoo la yidhi war intaasaad ii sheegatay soo maaha war nusow nus aan ka soo qaadno nus qaado nusna aan ka tagno sidaana aan ku heshiino nuskaa inuu qaataa haddaanu ku lahayn waxa uu sheeganayo uma bannaana oo sulxigii baatin ahaan waxaan xalaal ugama dhigaayo ee khusuumada iyo doodduunbaa ku go'aysa markaa sulxun can inkaar laftiisu saas yadaa buu yahay can sukuutna wuxuu ka dhigan yahay saakidkan aamusay ee wixii loo sheegtay aan war cad ka sheeginoo odhan waa igu leeyahay iguma laha midnaba wuxuu ka dhigan yahay fii macna almunkir waayo mudiciga ayaa la weydiinayaa markaa lafteeda bayinada la weydiinaya low yucta annaasu bidacwaahum laddacaa naasun dima'a rijaalin wa amwaalihim walaakina alyamiina cala almuddacaa calayh xadiiska saxiixaynka riwaayada bayhaqina waa ta sheegaysay saynu hore u soo marray albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankara marka masalada sulxigo marka xuquuq ama xoolo sulxi laga qaadanayo tafaasiishaasaa ku sugan nooca labaad ama asalka labaad ee uu sheikhu sheegay waxa uu ku saabsan yahay muslimiintu shuruudda ay isla galaan ama shardiyada isla qaataan ee ku shuruutamaan yaduna waxa weeye waalmuslimuuna calaa shuruutihim ilaa shartan axalla xaraaman aw xarama xalaala waxaa loo eegayaa uun shuruuddaasi ma tahay shartiyo xaaraan xalaalaynaya ama xalaal xaaraantinimaynaya mise ma aha haddii shuruud labadaa ka madhan hadday tahay inay xaaraan xalaalayso ama inay xalaal xaaraantinimayso hadday labadaa ka madhan yihiin shuruuddaasi waxay tahay shuruud jaa'isa waa bannaanta haddii labadaa midi ku jirtana waxay noqonaysaa shuruud baatilay noqonaysa waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kullu shartin laysa fii kitaabi illaahi fahuwa huwa baatilun wain kaana mi'ata shart shardi kasta oo aan ku sugnayn ilaahay kitaabkiisa waa baatil walow boqol shardiba ha noqdee haddii shardigaasi aanu ku sugnayn kitaabka ilaahay ee uu ka hor imanaayo baatil buu noqonaya kitaabullaahi axaqu wa shardullaahi awsaq kitaabka ilaahay baa u xaq leh in la raaco shardiga ilaahay baana adag in isaga la furiyo shuruuddaa waxaa soo gelaya labadii wax kala iibsanayey shardiyada iibkooda u dhigtaan waxaa soo gelaya cuquudda noocyada kale baycaba ahayn shuruudda laysu dhigo masalan laba ruux baa wax kala iibsaday mid baa wax shardistay shardigaasi haddaanu ka hor imanay maqsuudkii bayca laga lahaa haddaanu ka hor imanayn wuxuu noqonayaa shardi fulaaya oo la oofinayuu noqonaya masalan ruux baa wax iibiyey gurigoo kale u iibiyey gurigiisii uu ku jiray dabeedna wuxuu shardistay markuu iibinaayey inuu saddex bilood ku sii jiro ayuu shardistay oo bayca ku shardiyey bisharti inaan saddex bilood sii degganaado lacag la'aan yacni iyadoo wax lacaga iyo kiro aniga layga qaadaya aynay jirin waxaan kaaga iibiyey shardiga inaan saddex bilood degganaado oo hadda ka bilaabmaya shardigaasi waa asaxaya haddii sidaa loogu heshiiyo waxaanuu noqonayaa wax bayca laga reebuu noqonaya wuxuu noqonayaa shardi la oofinayo almuslimuuna calaa shuruutihim sharti xalaal xaaraantinimaynaya ama xaaraan xalaalaynayana ma ah waxaa la mida wuxuu ka iibiyey faras ama wuxuu ka iibiyey gaadi dabeedna wuxuu yidhi waxaan kaaga iibiyey bishardi inaan magaalo heblaayo aan ku gaadho aan kaaga iibiyey oo ilaa halkaa inaan ku gaadho waan ku sii intifaacayaa waa shardi aan iibka ka soo reebay ama u dhigay haddii sidaa caqadku ku dhaco lagu heshiiyo waa asaxaysaa umana diidi karo manfacada caynkaasee wakhtiga ku xadidan ee uu shardistay waana tii xadiiskii saxiixa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam jaabir ibnu cabdillaah awrkiisii uu jaabir lahaa uu ka iibsaday dabeedna jaabir wuxuu shardistay inuu madiine ku gaadho ayuu shardistay nebiguna waa ka yeelay sala allahu alayh wasalam marka shardigaasi inuu ansaxayaa laga qaadanaya waxaa la mida ruuxuu isagu wax iibsanayey inuu sifo siyaada ah shardistaana waa la mid masalan awr buu ka iibsanayaa dabeedna wuxuu shardistay awrkan inuu yahay awr laylyan inuu yahay buu shardistay shardiga noocaasi waa u sugnaanayaa waanu yeelanaya waxa kale oo ka mid ah oo tusaalayaasha noocaasoo kale soo gelaysa inuu sifo gaara inuu leeyahay oo kale inuu shardisto marka ashyaada noocaasi mar hadday maqsuudkii bayca ka hor imanayn ashyaada qaarkoodna manfacadii ay ku sii habboon tahay oo wax manfaco gaara looga sii jeedo ay tahay sida awrkaasi inuu yahay awr yacni markaa laylyan inuu yahay ama awr rareeya inuu yahay ama cala aqal inuu yahay awr hoggaan yaqaana inuu yahay hadduu shardisto shardiga noocaasoo kalea waa yeelanaya cuquudda kale haddii xaggooda loo kaco sida guurkii oo kale shardigii lagu heshiiyaa isaguna waxa uu noqonayaa inuu asaxaayo mar haddaanu ka hor imanayn adilada meherkii oo kale waxa lagu heshiiyey oo gabadha lagu meheriyey meherka qadarkiisu intaa yahay oo naqada in la bixiyo iyo intaas oo mu'ajala waa asaxaya waana in sidaa loo bixiyaa shardigu ku dhacay ee caqadku ku dhacay waxaa la mida meherkii waxaa lagu heshiiyey meher wada naqada oo aan xabad dayni ku jirin tan noocaasoo kale waa asaxaya waxaanu noqonayaa in naqad uu bixiyo marka horena meherka waxaa u asal ahaa inuu naqad noqdo laakiin haddii ta'jiil lagu heshiiyo iyo wakhti dambe in la bixin doono waa asaxaya masalada meherka marka laga warramayo waxay culammadu yidhahdeen gabadh baa la meheriyey meher baa lagu meheriyey meherkii lagu meheriyey inuu mu'ajal noqonaayo curfi iyo odhaah midnaba shardinaysa inuu dib ka noqdo markaa mu'ajal noqdo haddaynay jirin gabadhu waxay mutaysanaysaa meherka in hor laga siiyo saas aawadeed gabadhu inay ninka nafteeda u oggolaataa waajib ku noqon mayso ilaa uu meherkii naqad u siiyo yacani waa diidi kartaa laakiin haddii uu jiray shardi tilmaamaya inuu markaa mu'ajal noqonayo oo dib laga bixinayo ee aanu ahayn mid hor laga bixinayo nafteeda uguma diidi karto meherkii baanad isiin hadday mar oggolaatayna oo nafteeda ay u oggolaatay mar u ogolaatayna dib inay ka diiddaa uma bannaana oo ay tidhaahdo meherkii baanad isiin waayo waxay ku raalli noqotay hadday mahal mar u oggolaatay nafteeda inuu meherkaasi mu'ajal noqdo bay ku raalli noqotay mar hadday ku raalli noqotay meherkaasi inuu mu'ajal noqdo wax dambe inay ka soo celisaa uma bannaana waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen baabka meherka marka laga hadlayo waxa bannaan gabadhii in lagu meheriyo meher laba qaybooda ah oo qaybna weligu shardisanaayo qaybna markaa gabadha loo shartinayo tan noocaasoo kaliya waa saxaysaa bay yidhaahdeen waxaanay noqonaysaa mid bannaan markuu qaybna weligu shartistay oo u gabadhan waxaan kuugu guuriyey bisharti inaad anna intaa isiiso ama waxa weeye aad geela laba sano markaysaa markaa dee ii hayso taas waa adagta yadana xoolaha caynkaa iyo caynkaas aad siiso tan noocaasoo kale waxay noqonaysaa markaa mid bannaan ina axaqa shuruudi an yuwafa bihi ma staxlaltum bihi alfuruuj cumuumaadkay soo gelaysa almuslimuuna calaa shuruutihim ilaa shartan axalla xaraaman aw xarama xalaala shuruudda waxaa kaloo ka mida bannaan gabadhii marka la guursanaayo hadday shardisato beled oo ay tidhaahdo anuu magaalada caasimaddii aan degganahay inaad igula noolaanaysabaa ii shardi ah iyo meherka intaa iyo intaas una ka yeelo shardigaasi waa u sugnaanaya ama ay tidhaahdo bishardi waxaan shardisanayaa inaan reerkayaga la aallo shardiga noocaasi waa u bannaanaanayaa ina axaqa shuruudi an yuwafaa bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj ama ay tidhaahdo waxay ii shardiya inaan idinla guursan mise taa raggu waa xoogaa ka naxayaan ama ay tidhaahdo bishardi inaan idinla guursan ayaan kugu aqbalay ow isaguna sidaa ka yeelo taasna sida saxiixa ah iyo qowlka qawigaa wuxuu yahay inuu shardigaasi asaxaayo waayo cumuumaadkuu soo gelaya ina axaqa shuruuti an yuwafaa bihi ma istaxlaltum bihi lfuruuj lama mid aha inay gabadhu shardisato oo tidhaahdo bishardi waa inaad heblaayo furtaa taas iyadu waa xaaraan oo ma bannaana waxayna noqonaysaa shartan axalla xaraaman waayo gabadhu ninkuu qabo inay tidhaahdo fur waa midaan u bannaanayn laakiin midaan u guursan inay tidhaahdo bisharti waa inaan ila guursan iyadu waa kala duwan tahay labada suura alcallaamatu lqayimna masalada noocaasa ah aad iyo aad buu ugu nuxnuxsaday waxaanu tilmaamay inay tahay markaa mid bannaan inay shartisato inaanu la guursan hadduu ka yeelo shardigaa waa inuu u oofiyaa marka horena waa wax isagaa ku xidhan hadduu diido de ku ijbaari mayso annisaa'u siwaaha kasiirun dumarka ka soo hadhayba waa badan yihiin qaaraan shardi kugu xidhayn baa jira laakiin taad calmatay hadday shardi kugu xidho shardigiina aad ka yeesho waa inaad u oofisaa hadday dhacdo haddaba shuruuddaa in la oofin waayo waxay yeelanaysaa khiyaar dalaaq uma baahnee hadday doonto inaynay sidaa kula joogin waa fasakhmay nikaaxu waayo shardiguu lahaabaa markaa waxaweeyaan yacni buray oo meesha ka baxay saas aawoodee bannaankeeda ka baxaysa hadday doonto inay sidaa ku raalli noqotona oo ay ku baaqi noqoto sawjinimadiina waa u sugnaanaysa shuruudaha muxaramka waa badan yihiin shuruudaha muxaramka waxaa soo gelaya xagga buyuuca marka laga hadlayo shuruud ka hor imanaysa maqsuudkii bayca looga gol lahaa masalan guri buu ka iibiyey dabeedna wuxuu idhi bishardi waxaan kaaga iibinayaa inaanad gurigaa sii iibin ama inaanad sii kirayn maqsuudkii bayca looga gol lahaa bay ka hor imanaysaa oo waxa uu ruuxu iibsanayo dee inuu u madax bannaan yahay tasarrufku ku tasarrufayo iyo siduu ugu tasarrufaayo ayaa maqsuudku bayca uga gol lahaa tahay dee haddii lagu shardiyo inaanu ku tasarrufi karin wuxuu noqonayaa maqsuudkii bayca mid ka hor imanayuu noqonayaa oo wuxuu noqonayaa shardigaasi inaanu asixin balaa shuruudda qaarkood waxay keensanaysaa inuu baycuba fasahaado oo maqsuudkii bayca shardiga ka hor imanaya wuxuu sababayaa baycu inuu noqdo bayc faasida xagga nikaaxa marka laga eegaayo meher shardiga waxaa la yidhaahdo waa mutcadee gabadh baa la guursanayaa waxaana lagu guursaday bisharti yacni waxa weeye sanad ama bil yacni wakhti mucayanaa la guursado guurku ku dhacaya meher sharti baa la yidhaha waa mutco nikaaxaasi wuxuu noqonayaa nikaax baatila shardigaasi wuxuu ka hor imanayaa maqsuudkii guurka ayuu ka hor imanayaa maadaama maqsuudkii guurka ka hor imanaayo wuxuu noqonayaa nikaaxaasi faasid markaa meher shardigu waa baatil waxaa la mid a ah taxliilka maxlalaadda marka hore nin baa gabadh furay dalqadihii baa dhammaystirmay saddexdii dalqadoodba waa ka dhammaadeen ninkii odayga ahaa baynuuna kubraa bay gabadhi ku dhacday uma xalaal noqonayso ninkaa hore inay nin kale soo guursado markay cadadbaxdo dabadeed inuu nin kale soo guursado mooyaane oo ninkaasina weliba uu jimaac guurkiisa ku soo sameeyo oo u dabeedna furo oo deedna ay ka cadadbaxdo xataa tankixa zawjan hayrah haddaba nimaan markaa uga jeedin gabadha inuu guursado aan uga gol lahayn oo laakiin uga jeeda inuu u maxlalo oo ninkan inuu u banneeyuu doonayaa gabadha xalaal uga dhigo saasaanu u meerinaya laba saddex habeenna kula joogaya taxliilka caynkaasi axaadiista waxaa ku soo arooray lacnad cidda samaysa in la nacdalay oo nebigu nacdalay sala allahu alayh wasalam lacana rasuul lahi sala allahu alay wasalam almuxallila waalmuxallala lahu ka wax maxlalaaya nebigu waa nacdalay sala allahu alayh wasalam ka wax loo maxlalayana waa nacdalay waxaanu nebigu ku magacaabay atays almustacaad orgigii ammaanada ahaa buu ku magacaabay kaa wax maxlalaaya marka nikaaxa taxliilku waa baatil shuruudaha qaarkoodna haddaynay maqsuudkii caqadka ka hor imanaynin laakiin xuquuqdii waajibaysay wax ka mida ka hor imanayaan wuxuu noqonayaa shardigu inuu fasaado laakiin caqadku asaxo sida gabadh buu guursaday waa gabadhii labaad ama waa gabadhii saddexaad waxaa shardi loo dhigay guurkaas gabadha qismada iyo habeendhaxa la siinayaa waa inay ka badataa dangalooyinka kale inta la siinaayo ama isagaa shardisa inay ka yaraato ee sharcanna waxaa waajib ahayd in qismada iyo qaybta lagu cadaalad sameeyo tan noocaasoo kale ah wuxuu noqonayaa shardigu inuu faasid yahay aanu muctabar ahayn laakiin caqadku asaxay marka shardigu waa buraya nikaaxina waa asaxaya liannahu laa yunaafiihi min asli wa innamaa yunaafii maa yajibu fiihi min alxuquuq waxaa ka mida shuruudda bannaan ee shareecada ku bannaan kuwa wax waqfay shardiyadoodaa ka mid a ay u shardiyeen waqafkooda waxaana waajiba in shuruuddooda la raaco idaa lam tukhaalif isharca haddayna sharciga khilaafin hadday sharciga khilaafto lama raacayo mana bannaano in la raaca وkul sharطi laysa fي kitaabi الlahi fahuwa baطil wain kana miئata shart laakiin shuruuddii aan sharciga ka hor iman waa la oofinayaa oo sideedaa loo ilaalinaya waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood daa'ifo dadka ka mida in wax lagu waqfo marka daa'ifada caynkaasee wax lagu waqfay yacni waxaa lagu raacayaa shartulwaaqifkaasiisa loo ilaalinaya loo raacaya mar haddaanu yacni dembi ku jirin oo waa dhici kartaa daa'ifo muslimiinta ka mida dee in waqfi lagu khasisaa waa dhici kartaa awqaaftana waxaa jiri jiray waqtiyada qaarkood in la yidhahdo waa awqaaf cala almadhab alfulaniyati masalan madhab ka mida madaahibta ahlu sunnaha in la yidhahdo waxbaa lagu waqfay ama madrasa min almadaaris oo waxaa la odhanayaa waa waqfi yacni markaa shaaficiyo ama xanaabilo ama kayrkood u sugnaaday madrasaddaa cidda wax ka dhigaysaa waxay noqonaysaa ehelka madhabtaas ayay noqonayaan cidda wax ka dhigaysa raatibka cidda ka qaadanaysaan ayagay noqonayaan xataa waxaa la soo naqliyaa ahlucilmiga qaarkood inay madhabtay ku sugnaayeen uga intiqaaleen markay duruuftu ku yara adkaatay sida madrasadda caynkaasi ee ahelka madhabtaas ku waqfan ay mudaris uga noqdaan raatibna uga qaataan waxaa la soo naqliyaa ibnu hishaam alansaari sheekhii naxwiga ahaa saaxibu alqatri waashuduur wa awdax almasaalik wa muqni labiib wagayriha wuxuu ahaan jiray shaafici dabeedna duruuftii baa cidhiidhi ku noqotay shan sano ka hor geeridiisii ayuu madhabtii shaaficiya ka intiqaalay oo ka guuray xanaabilana u guuray waayo mashaayikhda qaarkood baa arkay inay duruuftu ku adag tahay dabeedna waxay yidhahdeen waxaanu ku samayno garan mayno ee eh, haddaad xambali ahaan lahayd qoladan markaa xanaabilada ee madrasada halkan ku haya madaaristuna waxay lahaan jireen awqaaf lacaga ka soo baxaan oo raatibka daboolaysa oo mushaaharo fiican baa laga heli jiray haddaad xambali ahaan lahayd yacni waxbaad ka dhigi lahayd madrasaddaas buu ka intiqaalay matniga khiraqiiqna waa qaybay waa qabla mawtii bikhamsi siniin kitaabka fiqiga ee matniga khiraqiga almuqni libni qudaama waa kitaabku sharxayo waayo waa sharax marka kitaab mukhtasara oo khiraqi la yidhaahdo ay xanaabiladu aada uga daba dhaceen kitaabkaana waa qayday saasuu xambali ku noqday madrasaddaana uu shaarigay yacni madhab alxanaabila intiqaalkiisu sababtaasuu lahaa uu intiqaalay shaykhulislaam ibnu taymiya waqtiyada qaarkood wuxuu wax ka dhigi jiray madraso ay xanaabiladu leeyihiin raatibna ka qaadan jiray markaasaa lagu yidhi madrasadan iyo awqaafkeedu waxay ku waqfan yihiin xanaabilo hadda xambaliyada waad khilaaftaa bale afarta madhaboodba waad khilaaftaa dee mujtahid baa tahay maxaad wax uga qaadanaysa waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi ugama qaadanaayo inaan xambali ahay waxaan uga qaadanayaa liannii acrifu madhabahum inaan madhabtooda garanayo daraaddeed baan uga qaadanaya marka almuhim shuruudda cidda waqaftay waa la ilaalinayaa haddayna sharciga khilaafin waxaana caanbaxay hadal ay culammada qaarkood yidhaahdaan shuruudul waaqifi ka nusuusi shaarici cidda wax waqaftay shuruuddoodu waxay ka dhigan tahay nusuusta shaaric oo kaley ka dhigan tahay waxay dadka qaarkood u fahmeen inay ka dhigan tahay ka nusuusi shaarici fii wujuubi itibaaciha laakiin hadaa kalad oo in la raacaa shuruudda waaqiftu dee marna laazim bay noqonaysaa marna laasim noqon mayso sharcigaana lagu eegayaa marka fii ka nusuusi shaarici weji kasta kama aha culammada qaarkood waxay ku awileen oo yidhaahdeen sida shaekhulislaam ibnu taymiya waa ka nusuusi shaarici sida marka loo eegaayo yacni taqyiidaadkooda iyo markaysa marka itlaaqaadkooda iyo muraadka markaysa marka waxa uu u jeedo ifsadka la ifsanayo lagu caddaysanayo ee lagu markaa shuruuddaa lagu eegaayo ictibaarkaasay uga eg tahay nusuusu shaarica ictibaarkaasay ka shabbahdaa laakiin xagga raacitaanku inuu waajib yahay marlayba lama mid aha nusuusta shaarica waayo nusuusta shaarica mar walba waa in la raaca waa waajib laakiin ka wax waqfay shuruuddiisa mar walba in la raaca waajib maaha sida qaarkood baa in la raacaa ay baatil noqonaysa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida alcallaamatu ibnu lqayim in la yidhaahdo shuruudulwaaqifi ka nusuusi shaarici laysa calaa itlaaqi hadalkaasi itlaaqiisa ma aha waayo nusuusta shaarica dadkao dhamm inay raacaan waajib ay ku tahay laakiin shuruudulwaaqifka hadday sharciga ka hor timaado waa la tuuraya kullu sharطin laysa fii kitaabi illahi fahuwa baatilu baabka hore ee sulxiga aynu soo sheegnay waxaa shaykhulislaam ibnu taymiya uu yidhi dadka qaarkood waxay moodaan masalada cafwiga ku saabsan qofku ciddu xuquuq ku leeyahay inuu cafiyo inuu ajarkiisu ku nuqsaamayay moodaan mase aha oo cafwigaa ajar ugu siyaado mooyaane ajar kaga nuqsaamaya aakhire ma jiro markaa sulxigu mid ruuxa ajarkiisii ka burinaya ma ah haddii cafwi niyad ka yimi aanu ahayn ay tahay in sulxi uun markaa lagu heshiiyey xuquuqdii wax ka mid a ah. waxay noqonaysaa dembigii ruuxa ka saaraa inaanu kaba hadhin saynu hore u soo sheegnay ee qofkani marka uu dafirsan yahay xaqan ee uu inkirayaba sulxigu sidiisaba waa taraadi waa raalli ahaan shalay saga raalli ahaado oo labada daraf ee sulxiga samaynaya waa inay yihiin miday isaga raalli noqdeen laakiin cid kale intay tidhaahdo waa idinkale xukumaynaa inay ku dirqiyaan oo ku khasbaan yadu sulxi noqon mayso waxaynu noqonaysaa midaan bannaanayn waxay odayaasha qaarkood ay yidhaahdaan sulux inay u qaadaan ayay marka hore odhanayaan sulux baanu idinku kala xukumaynaa dabaedna markaasay dadka qaarkood si ay u dhexdhexaadiyaan baa laga yaabaa dadka qaarkood inay xaqoodii tuuraan dabeedna ay yidhaahdaan saasaan idinku xukunna hadduu ka hadlo ruuxuna waxay odhanayaan gartii buu diiday tan noocaas waa midaan bannaanayn qaabkaas suuxay samaynayaan ee khasabka ay ka dhigayaan oo saaxibulxaq oo aan ku raalli ahayn lagu dirqinaayo lagu khasbaayo gardiidna laga dhigayo tan noocaas waa muxaram waxay ku jiraanna waa dembi waana xukmun bikayri maa anzala allah waxay ku xukumayaan xukunku ilaahay soo dejiyey waa xukunaan ahayn sulxi inaan afka kaga magacaabeenna uma bannaynayso waayo qaacidada sulxigu waa taraadi horraysiya dambaysa mar walba waa in markaa ciddan sulxiga gelaysa ay ku raalli noqdeen ee hadduu yidhahdo anigu waxa weeye xaqaygaa kama tanaasulaayo waan leeyahay yacni wax ku khasbi karaa sharcan ma jiro cidda ku khasabtaana waa cid dulminaysa marka kii hore xaqa ka haystiye odayaasha dirqinaya isku meel bay u joogaan waa daalimka daalimkiisii kii xaqa hore ka lunsaday siduu markaa daalim u ahaa ayaa odayaasha ku dirqinaya oo magac sulxi ugu dirqinaayo ugu khasbaya waxaanu raalli isagu ku ahayn oole waa inaad khasab ku qaadataa waayo inaanu idin dhex gallaad oggolaatay yacni waxay noqonaysaa ta noocaasi mid dulmiya aan bannaanayn bay noqonaysaa ahlu cilmiguna way isku waafaqsan yihiin in sulxigu taraadi qaacidadiisu tahay raalli ahaanshana ku dhisan yahay labada daraf ay isaga raalli noqdaan laakiin irgaam iyo khasab iyo dirqi aanu ahayn hadduu khasab noqdo wuxuu noqonaya xukmu bigayri ma anzala allah alqaacidatu araabicatu walcishruun qaacidada afar iyo labaatanaad man sabaqa ila almubaaxaati fahuwa axaqu biha kii u dheereeya waxyaalaha mubaaxa ah wax ka mid a ah. isagaa u xaqnimo badan oo dadka kale uga xaqnimo badan ama isagaa u xaq leh shaygii mubaaxee bannaan ruuxii u soo horreeyey baa u xaq leh waxaana loo jeedaa waa wixii aan lahayn cid mulkiya maa laysa lahu maalikun muxtaram mid mulkiyo xurmo leh waa kaynay u sugnaan baa mubaaxa looga jeedaa maa laysa lahu maalikun muxtaram waxaa laga ixtiraasayaa yacni gaalkii xarbiga ahaa ama wax yacni dadkii hore ee gaaladii ay lahaayeen sida rikaaskoo kale waxaa jira waxyaalo macdanaa oo dadkii hore ee marka ay aasi jireen wa fi rikaasi alkhumuso waxaa jira gaaladii hore waxaa la samayn jiray wakhtiyada qaarkood ruuxa dahabkiisa iyo qalabadiisa in lala aaso marka ashyaada caynkaasoo kale ah haddii lasoo fago xabaalaha gaalada oo laga helo dahabbo lala aasay waxay noqonayaan yacni mubaaxan markaa laynoo sheegaayo man sabaqa ila almubaaxaati fahuwa axaqu biha baabkan waxaa soo gelaya dhulkii aan cidina lahayn haddii cidi noolayso ciddaa noolaysay ee ku tacabtay ayaa u xaq leh bannaan aan cidiba lahayn ayaa cidi markaa ka shaqaysoo noolaysay oo guri ka dhisatay ama ceel ka qodatay ama beer ka samaysatay oo wax ka beeratay hadda beerta loogama jeedo meel seere uun laga dhigtay taa loogama jeedo marka ashyaada noocaasoo kale waxaa u xaq yeelanaya ciddaa u soo dheeraysay xadiiska abu daawuud soo wariyey waa ka sheegaya man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fahuwa axaqu bih ruuxa u soo dheereeya waxaan muslim uga dheeraynin isaga u xaq leh laakiin xadiiska sanadkiisa dacfaa ku jira oo waa daciif bay culamada qaarkood yidhaahdeen ha yeeshe waxaa inaga kaafinayaa xadiidka kale ee bukhaariga ee uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man camara ardan laysat liaxadin fa huwa axaqu biha bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi caaisha ruuxa dhul camira dhulkaasaan cidnaba u sugnayn isagaa u xaq leh waxaa soo gelaya dhulkii uu ceelka ka qotay ee iska cidlada ahaa waxaa soo gelaya macdanaha qaarkood hadduu helo oo isagu u dheereeyo isaga u xaq leh waxaa soo gelaya ceelashii hore ee albi'ru alcaadiya ceelashii hore ee qadiimka ahaa ee cid qoday aan la aqoon ee ummadii hore ay qodeen maalik mucayan oo loo garanayaa aynay jirin ruuxa u dheereeya ayaa uga xaq leh dadka kale wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay wkadalika low kana anahru lmubaax aw ilwaadi lmubaaxu yasqi xuruusan wabasaatiina watanaazacuu ayuhumaa yubda'u fainahu yubda'u bilaclaa falaclaa faida shariba arsalahu ilaa man bacdah durdurkii ama webigii mubaaxa ahaa ee iska bannaanaa ama toggii mubaaxa ahaa ee dadka isaga bannaanaa ee cid walba u furaa ee beero waraabinaayey hadday isku qabsadaan dadkii beeruhu anaa laygu bilaabaya iyo anaa laygu bilaabaya iyo anaa hor waraabsanaya waxaa lagu bilaabayaa siday u kala horreeyaan ee ugu kala dhow yihiin ee ugu kala xigaan saasay u kala horraynayaan fa innahu yubda'u bilaclaa falaclaa ciddaa xigtaa markay waraabsato ayay cidda ka dambaysana u sii daynaysa waxaana laga qaadanayaa xadiiskii saxiixa oo nebigu sala allahu alayh wasalam zubayr ku yidhi ixbis ilmaaa xataa yabluga aljadra uma arsil ilmaaa ilaa jaarik biyaha xabis u cesho intay kuu gaadhayaan halkaas jadriga kuu gaadhayaan waa intuu xaqa u lahaa dabeed bacda daalik waxaad u sii daysaa dadka kaa dambeeya oo daadkaa soo rogmaday ha iga ceshanina ii soo faruur ruuxii xaquma laha isagaan kii ka horreeyey aanu waraabsanin ama markaa aanu weelkiisii biyaysan ama aanu beertiisii biyaha gashanin wixii kale waa ixsaan hadduu yidhahdo yadaan markaa ii buuxsamin baan qaybna kuu soo daynayaa qaybna aniga iigu soconaysaa isku mar bay noogu wada soconaysaa waa ixsaan iyo samafal laakiin wuxuu idhi sheikhu biyaha markaa cidi mulkido oo cidi leedahay qadarka mulkigu yahay iyo itifaaq iyo heshiisku qadarku yahay ayay siday ugu soconaysaa tahay waa sida biyo la wada leeyahay oo biyo xidheen baa ka dhexeeya beerihiina waa ku wada waraabsadaan taas waxay noqonaysaa calaa xasabi alitifaaq oo haddii loogu heshiiyo qolaba saacad bay u soconaysaa amaba qoloba nusa saacay u soconaysaa iyo wax la mid ah ama la yidhaahdo qolaba shan iyo toban daqiiqay u soconaysaa dabeedna qolada ku xigtaa loo sii daynayaa saasaa loo wadayaa ilaa ay soo wada marto markaasaa qolada hore lagu soo noqonaya calaa xasabi alitifaaq baa lagu soconayaa taas baabkan furuucda soo gelaysa waxaa ka mid ah ugaadha ciddii u dheeraysaa ama horaan heshaa inay iyadu leedahay ugaadhaasi ha ahaato mid berri ama ha ahaato markaa mid badeede ruuxa ugu horreeya ee gacanta ku dhiga ee qabsada ayaa yeelanaya wuxuu sheikhu yidhi aragga keliya uu ruuxu arko kuma yeelanayo laakiin qabsiga iyo waxa weeye inuu ruuxu mulkigiisa ku darsado oo gacanta markaa uu wixii ku dhigo taasuu ku yeelanayo oo hadduu ruux markaa isagu wixii qabsado mid kaloo arkayey araggaa isagu waxba ku yeelan maayo ama sida ciyaalku yidhaahdaan waxba kama jiraan kula lihi wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay awqaafta iyo ashyaada waxyaalaha markaa mushtaragee la wadaago sida fadhiga masaajidda oo kale in loo soo kala dheereeyo iyo suuqyada iyo waqafyada markaa guryaha ashyaada noocaasa axaqyada waxaa lagu kala yeelanayaa waxyaalaha qaarkoodna sabqiga oo fadhiga marka masjidka la fadhiisanayo mawdica ruuxa u soo dheereeya baa axaqiyada yeelanaya mulkiyadu ma aha waayo masaajidda allah baa leh inuu ruuxu yidhaahdo mawdican anaa fadhiisan jiray ama daaqaddan ama angalkan ee iga kac ta noocaasa inuu yidhahdaana xaquma laha ee meesha fadhiga ruuxii u soo dheereeyaa isaga markaa u xaqle inuu fadhiisto laakiin waqafyada guryaha iyo ashyaada la midka ah dheerayn keliya intifaaca laguma yeelanayo oo xaqiyada kuma yeelanaye cidda naadirka waqafka ka ah ayaa markaa waxa weeye taqriirkooda iyo markaa cidday markaa yidhaahdaan ciddaas baa ku intifaacaysa ama degaysa taasaa markaa intifaaca lagu kala xaqyada lagu kala yeelanayo wuxuu uhi wayadkhulu fii hada aydan asabqu ila alamaakin almushtaraka baabkaa waxaa soo gudagelaysa dheeraynta loo soo dheereeyey amaakinta la wadaago kaasabqi ila aljuluusi fi lmasaajid aw ilaswaaqi aw ilawqaafi min albuyuuti wa naxwiha alatii laa taxtaaju ila taqriiri naadir waa waxyaalihii aan lahayn yacni waxa weeye naadir mucayana marka aan lahayn oo cidi ayna mas-uul ka ahayn laakiin waqaf iska ahoo cid waliba iska degto marka ka u soo dheereeyey baa uga xaqle inta kale inta qaradkiisa iyo ujeeddadiisu uga dhammaanayso laakiin awqaafta naadir khaasa leh oo cid ka mas-uuli ay jirto ama naadir caama leh naadirka khaaskaa waxaa loo jeedaa ciddii waqaftay baa tidhi ciddaasaa ka naadiroo ka mas-uula naadirka caamkaana waxaa loo jeedaa xaakimka ayaa naadir ka ahoo naadir khaasa mar haddayna lahayn mas-uuliyadii waqafkaa isaga ayaa markaa yeelanaya intifaaca lagu intifaacaya waxay ku xidhan tahay taqriirka naadirkee ciddaa ka mas-uulkii cidday markaa u oggolaatee tidhaahdo ciddaas ayaa degaysa laakiin dheeraynta loo soo dheereeye keliya axaqyada laguma kala yeelanayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub